بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنكب الله بين آيات اللبا بقل يتضبات إلى آيات اللبا بقل سديتا يكو وسورة البقرة aayaddii hore waxay ahayd sadaqo la bixinayay iyaa la sheegay markaad wax bixinaysaan waxa fiican bixiyaa la yidhi shaydaanka ha yeelina isagu faqri buu idiin ballanqaadiyo waad cayrtoobaysaan buu dhahay meeshan waxaa la yidhi wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan oo min nafaqatin nafaqo ah yani shayga la bixin nafaqo waa nafaqo wax xoole iyo lacag iyo nafaqo bixin ah aw nadartum ama aada nadarteen oo min nadrin nadar ah fain allaha alla yaclamuhu waa og yahay idinkala xisaabtami amaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara meeshan waxaa la jeedaa nafaqadii aada bixiseen oo tadawaca ahayd iyo tii aada ku nadarteen labadaba tadawuca waa laydinka rabaa ta nadarkan inaad oofisaan baa la rabaa qofkii aan nadarkii oofinin ama sadaqaba aan bixinina bakayl noqdaa aalimiintu kamid noqonaya wuxuu gargaarana ma helay nadarkuna waxaa weeye laa nadra fii macsiyatina waxaa lagu nadrayaa waa inuu yahay wax sharciga ku banaano mubaaxa ama cibaadaa ama noocaasa markaa nabigu wuxuu i nadarku waxba ma taro qofka bakaylka ah unbaa wax lagaga qaadaabu wamaa anfaqtum waxaad bixiseen oo min nafaqatin wax la bixiyo ah aw nadartum ama aad nadteen min nadri nadara fain allaha alle oo intaad nadarteen aada bixiseen ood guddeen fain allaha la yaclamuhu waa ogyahay allah idinkala xisaabtami weeye allah idinka abaalmarin weeye hadduu sharci yahay wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaan mansaar waxuga gaara qof kasta oo sidii la rabay aan waxu maamulin waa daalim marka dulmigu shirkigana wuu noqdaa shaygii oo meeshii la rabay meel aan ahayn la mariyana wuu noqdaa marka nadarka haddii nadar aan xaq ahayn iyo ku xaqaho aada oofitaan nadartaan nafaqada haddaad bixisaan wixii tabartiina allah baa idinkala xisaabtamaya in tubdu sadaqaati sadaqada haddaad muujisaan fa nicim maahiya waa wax wanaagsan nicma maahiya icraabta ku leexan mayno fa nicma maa shay baa wanaagsan almaqsuusu bilmadhiya icraabta saasay noqon marka waan ka soo gaabsanayna in tubdu sadaqaati sadaqada haddaad muujisaan oo isagoo la idin arka bixisaan fa nicimmaa hiya way fiican tahay in tukfuuhaa haddaad qarisaan wa tu'tuuhaa aada siisaan alfuqaraaa dadka baahan fa huwa ficilkaasaa khayrun lakum idin khayr badan fa idinka baabi'in cankum xaggiina min sayi-aatikum xumaantiiniina alla idinka tirtiri wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal fashaan khabiirun waa ogyahay nafaqada waxa weye sadaqada waajibka ah waxaa fadli badan in la muujiyo oo dadka la ogeysiiyo si sunadii sunno ay u noqoto lagaagana daydo ta tadhawaca lafteeda hadduu qofku isku kalsoon yahoon ruyiya sabca midna ku jirin ee alla darsi u bixinayo hadduu muujiyo way fiican tahay oo dad baa laga yaabaa inay kaga daydaan laakiin qarintaa fiican intay intii wax kale uu kaasoo hoosgeli naftu way yar jeceshahay ammaantiiyo waxaa intuu wax kale kaasoo hoosgeli lahaa oo humaa ay noqon lahayd sadaqana waan uga jeedaa dee halagu ammaanana waan leehay intay kaa noqon lahayd hadaad fuqarada hoos u siiso aada bay u fiican tahay baa leeyahy ilaahayna sadaqada aada bixiseen iyo niyadiinaa wanaagsan wixii dembi aada samayseen wuu idinka tirtiri baa leeyahy camalkiinana allah baa khabiirku oo oo idinkala xisaabtami uma baahnidin inaad cid kale u sheegtaan camalkiina allah baaba khabiir allah wuxuu leeyahay in tubdu sadaqaat sadaqada haddaad muujisaan fa nicim maa hiya way fiicanta wain tukfuuhaa haddaad qarisaan wa tu'tuuhaa aada siisaan alfuqaraaa dadka baahan fa huwa ficilkaasaa khayrun lakum idin khayr badan qoriyiyo sumciyo midna ayna idinka soo gelayn wayukafiru alla wuu idinka tirtiri cankum xaggiina min sayi-aatikum marka misiyaadkum hadii minta tabciid laga dhigo qayb kamida ah lidinka tirtiri wey qayb kamida ah. wadee dembi weynaya haduu yahay wuxuu baahan yahay toobakeen buu baahan yahay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camalka khabiirun wuu ogyahay marka uma baahnidin ee arkaay inaad tidhaahdo uma baahnidin allah baaba ku arkee laysa caleyka hudaa laysa ma ahaane nabiyullaahi maxamedu caleyka dushaada hudaahum gaalada hanuunkooda walaakin allaha allah baa yahtadii hanuuniya man yashaau qofkuu doono wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin maal ah khayrka qur-aanka ku jira inta badan maal baa looga jeeday falianfusikum naftiina u sugnaada idinkunbaa leh ajrigeeda iyo qiimaheeda idinkaa leh wamaa tunfiquuna bixinna maysaan asalba muminiinta dhaqankeeda wey muminiintaa lagu ammaani ila ibtiqaa wajhillaahi allo ridihiisa iyo wejigiisa dalabkiisa mooye waxba bixin haddaad muminiinta tihiin marka haddii sidaa le muminiinta la ammaani muminiinta dhaqankooda waxaa weeye alla dartood inay wax u ama ama ama nahyi ka dhigan tahayoo wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan yani habihinina bay macnihii noqon habixinina alla darti mooye sida horaa ka fiican muminiinta waa la ammaanaya aayaddu waxay tilmaamaysay nabiyullaahi maxamed iyo dadkii dee saxaabada ahaa nabigaa ile mushrikiinta iyo gaalada yaan waxba lagu sadaqaysanin mushrikiinta iyo gaalada dad badanoo dee muminiinta ahoo saxaabad aho qaraabo gaale ah yaa jirtay markaasaa nabiga lagu leeyahay hanuunkooda maadu kula jira sadaqada way u baahan yihin way gaajaysan yihiin inaad diinta qalbiga u geliso adiga xilkaama saara sadaqada siiya wey idinka sadaqadu way ku baxdaa gaalka daciifka ah iyo gaalada noocaas oo dhan s wax alla wixii beer qoyan oo dhan ajir bay leedahay buu nabigu alayh slam beer qoyan gaaladaa la siin oo kale la siin marka nabiga waxaa laleeyahay markaad gaalada waxu diida leedahay ma hanuunkooda ad xilkaa saaray adigu sadaqada hala bixiyo hanuunintu agga alla jirtaa weyn laysa calayka dushaada ma aha nabiyullaahi maxamedun hudaahum hanuunkood marka gaalada maadaama adigu aadan hanuunin karaynin oo qalbigooda iimaanka gelin karaynin de waxba ha cadaadinina way baahan yihiin gaajadu waa wax dhib badan walaakin allaha alle baa yahdii hanuuni man yashaa qofku doono markaad sadaqada iyo waxaad siisaan waxaaba suuragalay inay soo joogsadaanoo idin siiyaan wamaa tunfiqu markaad ma bixinaysaan wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin khayra khayrka qur-aanka lagu sheego inta badan waa maale falianfusikum naftiina usugnaaday idinkaa iskale ajrigiisa iyo qiimihiisa idinkaa iskale wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan haddaad muminiinta tihiin ila ibtiqaaa wajhi illaah alla wejigiisa dalabkiisa mooyaane ridaha alla dalabkiisa mooyaane yani muminiinta caado waa muminiinta lagu ammaanaya muminiinta dhaqankeedu waxaa weeye inay alla dartii wax u bixiyaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin maal iyo sadaqo ah yuwafa ilaykum waa laidin dhammaystiri ajrigiisii waantum idinkana laa tudlamuuna laidin dulmi maayo mihqaala dara man yacmal mihqaala daratin khayra yarahu mihqaala dara xataa lagaa dulmi maayo mithqaala dara allah wuxuu leeyahy wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin sadaqa iyo maala yuufa ilaykum waa laidin dhammaystiri waantum idinkana laa tudlamuuna laydin dulmi maayo waxba laydinka nuqsaamin maayo lilfuqaraa asadaqa sadaqadu waxay u sugnaatay lilfuqaraai dadkii baahnaa aladiina fuqaradii uxsiruu la sharay fii sabiili illaahi alla darti loo sharay jihaad bay ku jiraan oo laa yastadiicuuna ma karaan kari maayaan darban socod fil ardi dhulka ay socdaan yaxsabuhum wuxuu u malayn aljaahilu kaa jaahilkan xaaladooda garanayn jaahil oo dhan maaha kaan xaaladooda ogeyn aniyaa aniyaal buu u malayn min tacafufi dhowrsoonaanta darteed waxba bari mahayaanoo way iska yar dhisan yihiin marka waxmooda aqniye inay yihiin ku garan fuqaradaa baahan bisiimaahum laba calaamaad ku garano inay baahan yihiin markaad dhowrto waad garan dhinac kale inay dad fiican oo wanaagsan yihiin nuurka ka baxaya yaad garan laa yasaluuna ma su-aalayaan annaasa dadka ilxaafan ku celcelin dadka ma su-aalayaan iyo ku celcelin la-aantoona ilxaafan marka ilxaafan haddii sidaa ay u taallo la eego way su-aali laakiin kuma celceliyaan bay noqon laakin taa waxaa fasiri halka hore la yidhi waa dad dhowsoon oon waxba dadka barin oon gacanta hoos dhiganin marka su-aal adag dadka ma su-aalaan way haddayba inay su-aalaan noqdaan si yar dadban bay wax u su-aalayaan waa ka nabigu yidhi miskiinku ma aha ninka luqmad yar iyo wax yaroo lasii oo noqon miskiinku waa ka nadiifta ehe dhowrsoon weeye ee baahan lilfuqaraa asadaqatu fuqarada waa muhaajiriintii agaro muhaajiriintii baa kow ka ah de way joogaan fuqarada noocaasa markii iyagu mujaahidiin bay ahaayeen oo dhulka ma socon karaanoo meel uma safri karaan colaad baa meel walba ka jirta oo ganacsigii iyo wixii oo dhan bay ka xaniban yihiin waa ixsaar waxaa looga jeedaa ma ganacsan karaan hubkii hubkiibay haystaanoo dagaal bay ku jiraan oo ganacsiba fursad uma hayaan lilfuqaraai buu usugnaaday sadaqadu oo ugu fiican aladiina fuqarada uxsiruu la sharay fii sabiilillahi alla darti loo sharay oo alla darti dhinac walba looga maray way sharan yihiinoo meel uma safri karaan laa yastadiicuuna ma awoodaan ma karaan darban socod fil ardi ardada ay socdaan yaxsabuhum wuxuu u malayn aljaahilu ninka xaaladooda ka jaahilahay aniyaa aniyaal buu mood say u dhinsan yihiin nadaafadooda mina tacafufi dhowrsoonaan darteed ay su-aashii waxaa ka dhowrsoon yihiin ninkaan xaaladooda ogeynin ani buu moodi tacrifuhum waxaad u malayn tacrifuhum waxaad ku garan bisiimaahum calaamadoodaad ku garan iyo muuqaalkooda oo laba dhinac baad ka garano inay baahan yihiin waad fahmi markaad indhahooda dhowrto inay dad nadiifaho quman yihiinna waad garan laa yasaluuna naasa dadka ma su-aalaan ilaaxan ilxaaxan ku celcelin su-aal adag ma su-aalaan dadka wamaa tunfiquu waxaad bixisaano min khayrin khayra fa in allaha alla caliimu bihi u og wax alla wixii sadaqa ah ee khayraad aheed samaysaan sadaqadaa horgaloo ah intaynu hadda hayno alla wixii aad bixisaan oo sadaqa wixii daaco ood la timaado allah baa ogooy marka uma baahnid cid kuu diiwaan gelisa iyo cid kuu baylah tirta midna uma baahnid allah baa kuu baylah tiri sadaqadu waxaa weeye taqacu fii yamiin illaah baa lay nabigaa yidhi iyo ku dhici allay ku dhici khalaas markaasuu kuu barbaarin sadaqadii sida sida farduhu farduhu sho waa ugu kori ogyihiin xawayaanka sidaasoo kale wamaa tunfiquu waxaad bixisaano min khayrin khayr iyo sadaqa ah fa in allaha alla caliimu bihi waa ogyahay aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda bileyli habeen iyo wanahaari maalin yani goor walba bixiya siran hoos ahaan iyo acalaaniyatan si muuqata labadaba yani xaalad kastoo ay ku jiraan bixiya maalin iyo habeen bixiya falahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigoodii cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsi dushooda maa waktiga soo socda walaam yaxzanuuna meeshan looma jeedo had iyo jeer xoolaha saydhsayd looma jeedo waxaa loo jeedaa qofka wakti alla waktiguu fursad helo bixiyo wey hadduu maalin fursad helo hadduu habeen fursad helo hadduu hoos ahaan buu u bixin mar daahir buu u bixinoo dadku kugu daydaan buu leeyahay waa nimaan wax ka manciyaya jirin inuu wax bixiyo maalin iyo habeen waa isugu mid mar alla markuu fursad helo bixinaya kor iyo hoos buu u bixin ruuxu markuuna ruyiyo sumco lahayn haduu ka horbixiyo hadduu hoosu bixiyo waa isaga mid weyn kuwa noocaasa haye mustaqbalka ma baqayaan ma baqayan waxaa la sheegaa cali binu abi aalib radia allaahu canhu afar shilin buu haystayo mid maalin buu bixiyey midna habeen buu bixiyey mid hoos buu ubixiyey mid kor buu ubixiyey waa la sheegaa sida xadiidkaas allahu aclam bisixatihi laakiin waa la sheegaa aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii yani wakti walba ay fursad helaan wey inaad had iyo jeer saysaydha maaha maktito oo fursad aada hesho wey siran hoosahaan u bixiyo wacalaaniyatan daahir falahum ajruhum ajrigoodii bay leeyihiin ay muteen cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun cabsi caleyhim dushooda maaha mustaqbalka ay ka baqayaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoona wax ka tegay oy ka murugoonayaan ma jiro alla leeyahay subxaana wa aladiina kuwa yakuluuna ribaa ribada cuna laa yaquumuuna ma kacaan qubuurtooda kama kacaan ilaa kamaa yaquumu siduu u kaca mooye alladii kii yataqabaduhu shaydaanu shaydaanku uu derderay min almasi taabasho xaggeedu ka derdero shaydaanku ruuxa wuu derdera wuu taabtaa takhbiidku waa kufkufidda weeye daalika maxaa ugu wacan sidaas biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay dhaheen inama lbaycu beecu mulu ribaa waa ribadoo kale tashbiihdii bay dabagediyeen waxay rabeen inay yidhaaheen aribaa milubeyci ilan beeca xalaalnimo lagu ogyahay marka dee beecuba waa xalaala ribada maxaana loogu diiday inay yidhaaheen baa la rabay marka sidii wax ribadu xalaal tahay beecu waa ribadoo kale bay dhaheen dee ribadu xalaal maaha markaa waa tashbiih ka xumaatay wa axala allaahu alla wuu xalaaleeyey beeca beeca waxarama ribaa ribadana wuu xaaraam meeshan ribadu gabadii berigaa joogtay waxay ahayd ruux inta wax la amaahiyo dulsaar la yidhaha intaasaa ku dul xaaladii waktigii markii la gaadho hadduu bixin waayo in kalaa lagu sii duldari marka ribadu dhaqaalaha dhulkay waa dad yar oo wax wax ka iibsada aan helayn baa isku soo hadhi le dadka taajiriintii markay dadka masaakiinta ka amaahdaan waanu soo ganacsan yidhaahd inuu usuroobi weyn boqol baa khasaari ruux boqol kalea khasaari marka dadkii intii badnayd waday khasaarayaan intii waxaysatay baa soo hadhay intaana wax wax ka iibsatayelibaayaan ribada waa sida waa khasaaro maydhan wey waxa weeye marka amaahdu in caadi mudaarabo wax la yidhaha jiro islaamka ogol yahayo ruuxa waxa xoolaha ku shaqeeyo faa'iidadu ha inaga dhaxayso oo kala badh oo badh hulud rubuc la yidhaha taa dhib taas dhib maleh khasaarahana way qaybsanayaan hadduu khasaaro way qaybsanayaan khasaarihii laakiin ribaduna waxa wey ruuxo inta wax la siiyo oo la amaahiyo waktigu markuu gaadho haduu bixiyo waa sideeda waanu dulsaarna way leedahay wax kalaa lasii dulsaari way marka ayadu waxay tilmaamaysay niman reer bani saqiif la yidhaah yaa niman reer bani muqiire la yidhaha binu maksuum iyay amaahiyeen xoolo badan bay amaahiyeen reer bani masuumk reer bani saqiifkii baa yidhi dee xoolaha baa rabnaa haddii kale dulsaar kale sii dul saarana ayadu sidaasay ku timid marka ribada hadda wadankan ee bangiyado kale waxaa la dhigaa inta lacag la dhigo iyo lacagtaas dulsaar ruuxii way u dulsaar u ufooli culimada taasu waktigii nabiga ma jirin fiqigeenii horena ma qorin marka waktigan culimada casrigii waxay kaga fidyoodeen weli isma dultaagin waxay kaga fidyoodeen laakiin inta badan haddaad lacag bankiga dhigato oo dulsaari ay ku socoto bangiga ha uga imanan intaad soo qaadda masaakiinta sii bangiga ha u daynin masaakiinta sii waay aladiina kuwa yakuluuna cuna aribaa ribada cuna ribadu waa dulsaartaa ruuxa inta wax la amaahiya la dul saaro laa yaquumuuna ma kacayaan ilaa kamaa yaquumu si isu taaga mooyaan aladii ki yatakhabaduhu shaydaanu shaydaanku uu derderay minalmasi taabasho uu ku derderay marka culimadu inta badan waxay ku fasiraan waa qiyaamaha markuu qabriga ka soo baxayo qiyaamaha imanayo isagoo dhicdhici oo dadko dhani ay ku maatanayaan yuu soo kici riba cunuhu adduunkana waxay culimmada qaarkeed yidhaahdeen waxa weeye dhaqan xun buu yeelan sidii isagoo waalan oo kale markuu ribada u bato oo badsado dhaqan xun oo lala yaabo yuu yeelan waana run sidaas waa run cuquba ku dhici alladii kii oo kale kamaa yaquumu siduu isu taago ilaa kamaa yaquumu siduu isu taago mooyaane alladii kii yataqabaduhu uu derderay oo ridayo ashaydaan min almasi taabasho darteed daalika ciqaabtaasi biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen inama albaycu beecu mithlu ribaa ribada oo kala weyn dee ribadiiba waan cunaynaay maxaa baycna loogu diidsoo isku mid ma aha marka qiyaas faasida wey shaygii xalaasha ah baa la rabay inay yidhaaheen ribadu soo beeca oo kale un maaha inay yidhaheen baa la rabay waxalallaahu alla wuu xalaaleeyey albayca iibka waharama riba rimadana wuu xaaraam yeelay meelaha ribadu ay ka dhacdo waxaa kamid mid labada shee isku midka ah marka la isku gadayo labada shee isku midka ah haddii si tafaadulahoo kala badan la isugu gado waa kala mid allah wuxuu leeyay subxaanahu watacaala faman jaaahu qofkii uu u yimaado mawcidatun wadi sida aayadan oo kale rabbi rabbiga uga yimaada sida aayadan oo kale oo fantaha reebtooma ama nahayoonaada falahu waxaa usugnaaday maa salafa wixii horeeyey ribadii uu hadda ka horo cunay waa xalaal waamruhu amarkiisuna ilallah alla xaggiisa weyo kaas laga faalloon mahayo ilaahiyo isagay u taallaa laakin wax la weydiini ma jiro amarkiisu waa sidaa wey wixii hore yani ribada uu ku cunay waman caada qofkii ku noqda intuu amarku yimid ee wacdigu yimid oo ribadii ku noqda fa ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu khaaliduuna fiiha way ku waare waxa weeye qof inta wacdi u yimid wixii laga nahyay dib ugu noqday ribada keliya maaha qof inta wacdi u yimid oo xaqii loo sheegay oo waxaa iska daa dib ugu noqday naartu ku waari way marta naartu ku waarid waa cajiibe hadduu xalaalaysanayo markuu naarta ku waari haddii kalena inuu naar buu u saaran yahay inuu naarta galaa laga yaaba bal hadduuna xataa ku waarin allah wuxuu leeyahay faman jaahu qofkuu u yimaado mawcidatun wacdi sida aayaddan min rabbihi rabbiga xaggiisa uga yimaado nabiyllahi maxamed baa lainoogu soo dhiibay oo fantahaa nahyoonaada reebtooma xumaantii ka reebtooma falu waxaa u sugnaaday maa salafu wuxuu reeyey oo ribo ahaa waktigaa wixii ka horreeyuu ribo ku cunay lagala hadli maayo cafa allahu camaa salafa wey wa amruhu ninkaa amarkiisa iyo maamulkiisuna ilalahi ba usugnaaday ilaahay bay u taallaayo inuu ka saamaxana waa la rajaynaya waman caada qofkii dib ugu noqda wixii laga nahiyey ee uu samayn jiray qofkii dib ugu noqda fa ulaaika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteedi weeye hum iy khaaliduuna fiiha way ku waari yamxaqu llaahu ribaa ribada alla wuu tirtiraa barakada iyo khayrku ka tirtiraa wayurbi sadaqaati sadaqadana wuu koriyaa yurbi sadaqaati sadaqadana wuu koriyaa wuu dhisaa wuu xoojiyaa wallaahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin gaalnimo badne xagga qalbiga asiimin dembiile ah xagga ficilka allah subxaana wataala ribadu baraka ma leh ilaahay barakada wuu ka qaada oo gebi ahaanteedaba u tirtiraayo ninkii uu ka caydoobaa ama wax barakaa laga waayo ololunba unbuu ka qaadi sow dad badanoo maydaan ag xoolaha intay xoolo badan yihiin haddana gubano dadka xoolaha badan baa ugu walbahaar badan amay kaa dhaan amay kaa baaba-aan buu leeyahay ninka xoolaha yari nolol maalmeedkiisu iskaga farxo ku dadaalo maanta bilmasel dadka fooqaqa dheer dhisay iyo dadka guryaha hoose dhisay nin waliba qolubuu ka saaa gurigiisa uma marka walbahaarbuu kaasi ku dheeri wax kale kuma dheer ogogtida yamxaqullahu alla wuu tirtiraa aribaa ribada daatadeedubuu tirtiraayo xooluhu way baaba'aan ama barakadiibuu alla ka qaadaa wa yurbi sadaqaati sadaqooyinkan alla wuu koriyaa rabgu waa korin weeye oo barako badan bay yeeshaan wallaahu allana laa yuxibu kulla kafaarin gaalnimo badne xagga qalbiga asiimin oo dembiilaha xagga ficilka ina aladiina kuwa aamanuu muminoobay cajiib wacamiluu camalfale asaalixaati camal wanaagsan waaqaamu salaata salaada oogayoo say ahayd u tukaday waatu zakaata zakadana bixiyey lahum waxaa usugnaaday kuwa ajruhum ajrigoodii cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsi calayhim dushooda maha mustaqbalka walaa hum yaxzanuuna waxay ka murugoonin maba jiraba marka salaada iyo zakadu dee camalka saalix ay soo gelayaan maxaa si gaara ah loogu sheegay waa muhim salaadu waxay madax ka tahay cibaadada badaniga zakaduna waxay madax ka tahay cibaadada maaliga waa laba qodoba waaweyn marka camalka saalixa way ku jiraan iyaguna si gooni a ah loo sheegay marka wasalaatulwustaad oo kala wey camalka saalixa waxaan umal in badan baan isku baraarujinay amalka saalix ah allah darti waa in loola jeedo si shirki uu meesha uga baxo calaa sunati rasuulillaahina waa inuu yahay si bidca meesha uga baxo bas camal saalixa wey in aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan waaqaamu salaata salaada oogay siday tahay u tukaday waktigeedii tukaday waatawu zakaata zakadana bixiyey lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigoodii cinda waxa weeye waa ajrigii ay muteen ay lahaayeen milkigooda ahaa wey walaa khawfun cabsi calayhim ma walahum yaxzanuuna mana murugoonayaan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay itaquu llaha ka baqa wadaruu ka taga maa baqiya wixii hadhay oo min aribaa riba ah. in kuntum muminiina muminiin haddaad tihiin meeshan looga jeedaa markay aayaddan u timid dad kale ninkii ribo ku lahaa wax ziyaado ahoo uu ka dhowranay dad kale ninkii ku ma qaadan kartaan rasumaalkiini waad heli kartaan idinka dulmi maayo laakiin waktigan laga bilaabo aayadanu markay timid laga bilaabo ninkii riba ka maqnaydo ma qaadan kartid wy araha ka qaad wy waxaagiina waad heli ya ayuha aladiina aamanuu taqwadu waxaa weeye imtiaalu awaamir wajtinaabu nawaahi guud taqwadu asal taqwadu waa gaashaan laakiin waxaa taqwo looga jeedaa inaad sharciga ku dhaqanto islaamka ah yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta itaquu llaha alla ka baqa wadaruu ka taga oo ha qaadanina maa baqay wixii adhan min aribaa ribada in kuntum muminiin haddaad tihiin ribadii aayaddanu markay timid ninkii riba ka maqnaydo aayaddanu mar wixii aada cuntay aayaddan ka hor waa kii lagaa cafiyey waa bes baa la yidhi laakiin aayaddani markay timid ribadii kaa maqnayd ma qaadan kartid oo ma raadsan kartid haddaad mumin tahay fain lam tafcaluu sidaas haddaynaan yeelin haddaydaan yeelin oo ribada aydaan iska daynin fadanuu ogaada bixarbin dagaalo min allahi alla xaggiisa ka ahaaday warasuulii rasuul alla aggiisa ka ahaa rasuul allaa idin xukumi allah baa dagaal idinku qaadi waxaa weeye shay walba ood haysataan barakadii baa laga qaadi sharciguna wuu idin xukumiyo waxaaran cunayaal baa tihiin waad xukuman tihiin waay fain lam tafcaluu sidaas haddaydaan yeelin oo ribadii hore aydaan faraha ka qaadin ribadana aydaan iska daynin fadanuu ogaada bixarbin dagaal min allahi warasuuli aaday wain tubtum haddaad tooba keentaan oo ribadii iyo cunideedii ka tooba keentaan oo sharciga qaadataan falakum waxaa idiin ruusu amwaalikum rasu maalkiini maalkiina madaxiisii waa rasu maalka madaxiisii yani maalkii aad lahaydeen intii aad lahaydeen wain tubtum haddaad tooba keentaan ood ribada iska daysaan falakum waxaa idiin sugnaaday ruusu amwaalikum xoolihiinii madaxdoodii saasu maalkii baa idiin sugnaaday laa tadlimuuna dulmii maysaano inaad wax dulmidaan lama ogolo oo idinku aada ribo soo qaadataan walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmi maayo rasumaashiinii laydin maayo idinka ma laydin dulmay rasumaashiini waa laydin ogolyahay idinna wax dulmi maysaano ribada idinka maqan ee dadka dulsaarka ku ahay ha weydiisanina wain kaana in wujida hadii la helo duu cusratin caydhnimo midu saaxiiba fanadiratun sugid weeye ilaa maysaratin hodontinimada intii lagala gaao qofkii maal lagu lahaa riba lagu lahaa ribadii iyada lama qaadanayo rasumaal qofkii lagu lahaay amaahday nimaan waxba haysanin yahay waa la sugide inta ilaahay siinayo waa la sugi ama waad ka saamaxaysaan labadaa mid weyn laakiin lagu kalifi maayo culimada qaar waxay leeyihiin ninka hadii dayn loo qabsado oo uu yidhaahdo waxba ma hayso cusri baan hay imaam shaafici abu xaniifiya waa la xidhi bay yihiin inta uu ka caddaanayo inuu faqiir yahay imaam maalig wuxuu leeyahay haddaan la tuhmaysanoo nin looga qaateena waxba la xidhi waa laga sugi allah wuxuu leeyahay wain kaana in wujida kaanada waxaanu nidhaahnaa taamo yani khabar ma rabto markaa naxwada iyo icraabayno in kaana in wujida haddii la helo duu cusratin caydhnimo midu saaxiiba fanadiratun xaalku falxaalu nadiratun sugid weeye sugid ilaa maysarata intii hodantinimo lagala gaadho uu xelay waan tasadaquu laakin inaad ku inaad sadaqaysataan baa khayr lakum idin khayr badan oo ninkaa caydahen waxba haysanayn intaad wax ka sugi lahaydeen inaad ku daysaan oo ku saamaxdaan baa ka fiican waan tasadaquu inaad sadaqaysataan baa khayr lakum idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad sidaa garanaysaanna saasaad yeeli lahaydeen bu alla leeyahay oo shardigii baa go-ana wattaquu ka baqa ribada iska daaya xaaraamta iska daaya idinkoo tixgelinaya maalinta qiyaamaha wey wattaquu ka baqa yowman maalin turjacuuna la idiin celin fiihi yoomkaa dhexdiisa ilallahi alla maxkamadiisa laidiin celin marka xaaraamtiiy waxaa iska daaya laleeyahay maalintaa xusuusnaada maalin laa bayca walaa khulla walaa shafaaca wax kuu ergeyn ma leh wax fidyoho lagaa aqbali ma leh wartaquu ka baqa yowman maalin turjacuuna liidiin celin fiihi yoomka ilallaahi alla liidiin celin uma tuwafaa loo oofin loo dhammaystiri kullu nafsin naf kulligeed ma kasaba waay shaqaysa naf waliba waxay shaqaysata waa loo dhammaystiri hadduu khayr ahaa waxba laga nuqsaamin maayo hadduu shar iyo dembi ahaa banaankaa loo soo dhigi marka hadduuna ehlu tawxiid ahayn iyagoo hadalkii ma joogo hadduu ehlu tawxiid yahay ilaah fadligiisa waa suuragal in wuxuun laga saamxo ilaah fadligiisa subxaana wa tacaala shafaacaa jirto allah raxmadiisu waa waasic raxmatii wasacad raxmatii alabad eh, raxmatii halabad calaa sakadii wey raxmadaydu cadhadayda way ka qaalib noqoto wey allah subxaana wa tacaala had walba wuxuu inala doonayaa xagga khayrka uma tuwafaa waa loo oofin kullu nafsin nafal la arko maa kastabad waxay shaqaysatay wahum dadkana laa yudlamuuna la dulmi maayo oo camal wanaagsan qofkii lahaa in yarna laga dulmi maayo dembi uunan ahaynna lama saaray ila dulmigu waa sidaas wala subxaana wa tacaala